لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام وتصريحه بأن من دعا الموتى وتوجه إليهم واستغاث بهم ليشفعوا له عند الله فقد فعل الشرك الأكبر الذي بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإنكاره وتكفير من لم يتم منه وقتاله ومعاداته hadalkii dheeraa ee ku saabsanaa ee mushrikiintii xilligii alimaam ibnualqayim joogay iyo go'aammadii uu imaamku ka qaatay iyo tilmaamo uu ka baxshay nimanka mushrikiinta ah iyo asagoo tilmaamay in ay yar tahay axad ka badbaaday shirkiga akbarka ah haddii la helo axad ka badbaadayna aan la helin ama ay yar tahay axad ka badbaadaya la collaytanka iyo la dagaalanka muwaaxidiinta ayuu sheekh cabdallah ibni moxamed ibraahim ataymi atamiimi uu tacliiqinhayaa raxmat ullahi tacala calayh wuxuu hi fata'amal fiiri oo ka buuxsan indhaha raximaka allahu tacaala allah kuu naxariistay kalaama hada alimaam imaamkan hadalkiisa si fiican u fiiri oo dhuux iyo wa tasriixahu tasriixa alimaam imaamka caddayntuu caddeeyey ee carabka uu ku dhuftay bianna man daca almowta dadka dhinta ruuxa barya wa tawajaha u qasta ilayhim ayaga markuu dhib yimaado xaggooda u carara wastaqaata bihim gargaarsado kaalmaysta muxuu u gargaarsanayaa ama ugu jahaysanayaa ama u baryahayaa wuxuu u baryahayaa liyashfacuu lahu say u ergeeyaan cinda allah ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacala ay u ergeeyaan faqad facala shirka ruuxa shirki buu sameeyey ruuxa asagaa shirki ayuu ku dhaco shirkii buu sameeyey alakbar shirkigii weynaa ayuu ku dhacay wa anna haada cafwan wain eh, alladii shirkigaasoo bucita loo soo diray muxamadun sala allahu caleyh waslem nabi maxamed ba loo soo saaray biinkaarihi inuu inkiro la dagaalamo shirkigii weynaa ee nabi maxamed loo soo saaray inuu la dagaalamo uu ka hortago ayuu ruuxaasi ku dhacay waa ruuxe waa ruux kastoo barya amwaadda xaggooda u carara tala saarta cuskada gargaarsada asagoo shafaac erge ka doonaya ninkaa shirki weyn buu ku dhacay iyo wa takfiiri man lala soo diray nabi maxamed waxaa lala soo diray shirkiga inuu inkiro iyo inuu gaalaysiiyo man lam yatub minhu shirkiga ruuxa aan ka toobadkeenin iyo wa qitaali in lala dagaalamo ruuxa asaga iyo wa mucaadaati in lala collaytamo oo la collaysto lala dagaalamo wa inna haada shirkiga weynaa ee lala soo diray nabi maxamed inuu inkiro u la dagaalamo oo dadkiisana uu laayo dhigooda bannaysto ninkii ka toobad keeni waaya ama ka noqon waayo xumaanta ayada qad waqaca inuu dhacay buu sheegay imaamku fii zamaani xilliguu noolaa qarnigii sideedaad ah wa annahum mushrikiintu buu sheegay hayaruu inay bedeleen diina rasuuli rasuulki muxameda salawaatu rabbi wasalaamu caleyh diintiisi wa caaduu inay la collaytameen buu sheegay ahla tawxiid tawxiidka dadkiisii dadkii mukhlisiinta abay ah la collaytameen aladiina kuwaasoo ya'muruunahum farhaya mushrikiinta biikhlaasi alcibaadati cibaadada in loo saafigareeyo lilaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxdahu xaaluu keligii yahay laa shariika lahu axad wax la wadaagana uusan jirin laa fi alcibaadati walaa fi alrububiya walaa fi alasmaa'i waasifaat wa ta'ammal waxaad kalood fiirisaa u dhugataa qowlahu sheekha weedhiisa aydan ku noqonaya uu yidhi wamaa acaza maxaa ka yar ee wamaa andara wa aqalla wamaa acaza maxaa ka yar man yatalakhasu min haada ruux ka badbaaday shirkigan weyn baa aad iyo aad u yar boodhi bal acaza maxaa ka yar man laa yucaadi ruuxaan la colaytamaynin man ankarahu shirkiga dadka inkira dadka shirkiga diidan ee qoonsada ee la dagaalama axad nabadgelinayaaba iska yarba ruuxu waxaa laga yaabaa inuusan shirki ku dhicin baa laga yaabaa asagu shirki abar ah asar in laga badbaadaba iska adage shirki akbar laakiin baryahan waxaa aad u yaraaday waa horna yaraadayba ruuxa badbaadinaya mukhlisiinta muwaxidiinta ay ka nabadgelayaan een la colaytamaynin een la dagaalamaynin een dhibsanayn ba aad u yar yatabayan laka waxaa kuu caddan almru arinka maanta jiraa kuu caddaan buhi in sha allahu tacaala waxaanu isku hayna mushrikiin iyo muwaxidiin waxay isku hayaan iyo khilaafka u dhexeeya haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim baa kuu kala baxahaya walaakiin hase yeeshee ta'ammal fiiri buu yidhi arshadaka allaahu allaha ku hanuunshe tacaalaa qawlahu weedha sheekh ibnuqayim fiiri buu u yidhi wamaa najaa kama badbaadin min sharaki hada shirki alakbar shabakadda shirkigan weyn sharaku waa shabaqa iyo waxa la daadiyaha wax lagu ugaarhsada marka shabakadii uu daadsaday shaydaan iyo ibliis iyo mushrikiin ay daadiyeen wax ka badbaaday baa iska yarba wamaa naja kama badbaadin min sharaki haada shirka alakbara shirkigan weyn shabaqadiisii iyo mareegihiisi kama badbaadin ilaa man caada almushrikiina lilah ninkii la mushrikiinta un mooyeen axad kaleoo ka badbaaday ma jiro haddaadan mushrig ahayn mushrig baa taageeraysa oo difaacaysa haddaadan shirki ku dhicin shirki baa difaacaysa dadku isla aafoobeen nin marka shirki ka badbaaday haddana waxaa sii yar aan la collaytamaynin muwaxidiinta iyo mukhlisiintii waxaa haddana sii yar nin haddaba gaalada aan la coloobaynin waxa laga inu muslimiinta uusan la coloobin muwaxidiinta ah shirkana uusan ku dhicin laakiin dhibka gaadha waxaa weeye mushrikiintii kale buusan ka beri noqonayn laa yatabara min almushrikiin walaa yucaadiihim idan man laa yucaadi almushrikiin walaa yucaadi ahla الtawxiid waqad salima min ashirk اlakbar maxaa ka leedihiin laa yucaadi ahla tawxiid anugu rajul musaalimaan ahay qolley cad baan biibinhayaa baan duulinhayaa ayib anuu marka muwaxidiintu waa iga nabadgelhayaan mushrikiintana calan cad baan babinhayaa mushrik iyo muwaxidba nabad iyo caano baan kula dhaqmahayaa laa ucaadi almushrikiin walaa ucaadi ahla tawxiid maxaa ka leedihiin ayb ninkan mushrig wey ninkan muxuu ahay aan mushrikiinta la coloobin iimaano kama asixin inaa buraa'aءu minkum wmima tacbuduuna min duuni اllah kafarna bikum wbada baynana wa baynakum اlcadaawaة wاlbagضاء abada xatى tu'minuu biاllahi waxdah waa in la kala baxo wey sheekh maxamed ibraahim baa la weydiiyey raxmat ullahi tacaala calayh ka warran baa layidhi ninka asagu ahlu qubuurka iyo ahlu awhaanka aan la coloobin xaggana aan waxaa nin sanam aaminsan laakiin aan sujuudana bilcugam yahay buuri nin sanamka in la caabudo aaminsan oo jecel laakiin aan samaynayn falkiiba lxugum yahay buuri nafsa shay ayib waa la colowdo fa inahum caduwu lii baa laga rabaa ilaa rab alcaalamiin waxaad wadaan oo dhan waa caduwu lii ilaa rab alcaalamiin haddaad laakiin tiraadama anugu waxaa weeyaan waxaan ahay dhakhaatiirtan xuduudda lahayn caalan cad baa ii babanhaya u n baan anugu ahay wahaabiyada iyo suufiyada iyo muxuu ahay mushrikiinta iyo muwaxidiinta iyo maraykan iyo yuhuud iyo alqaacida iyo ahlu tawxiid kulli waa isku mid nin walba waa ka burdhaglaysanhayaa nin walba dantaydaan ka qunsanhayaa biyo cabaal baa ku jira badarkayaan ka saafigaraysanaya haddaad tiraahdo labadaa reer mid maad raaci ama ahlu tawxiid bad raaci ama ahlu shirki wax u ma jiraan laa waasita hawl saddexaad ma jirto ima alxaq wa ima albaatil waad fogaatay halkan soo fadhiso farqi baa u dhexeeya mucaamalada bannaan iyo midda aan bannaanayn mucaamalat alkaafir alxarbi masale la yaqaano weeye mucaamalat alkaafir almusaalim almuxaayadna waa war gooni ah taas kitaabljihaad baa lagu faahfaahin hadda usuulu tawxiid baynu ahrinaynaa hadalku waa kaa xidhan yahay maxay yidhaahdeen mushrikiintaana laga berinoqo noo sheeg man hum suufiyada ninkan ka beri noqon waa kuma man huwa ma ninka la dagaalamaya dhiigooda banaystaan ka beri noqon mise ninka qoolka ku jira ee xabadda timirta iyo xabasuudyada bannaanka la taagan baa beri noqday takfiiriga xabasuudyada bannaanka ku iibinhaya ee ashunku adinkaa ee daaru arqam arqamkan ku jira miyaa mushrikiin ka beri noqday mise ninka dhiiggooda daadiya ku jihaadaa ka beri noqday man huwa waxaan jirin wey sheekaberi lama wareega meelaha ayadaa ayib waxaa anagu bannaanku meel baan saarray murtadiin almuwaaliin lilkafarati walmushrikiin meel baan saaray fariintaanoo fariin cad weeye bannaankay taallaa hilaac bihiisa waa caddaystaa baa waa beriyey waa beryey saxaaba laguma qarin karo xaqa haddii la dafireferuhu ka dilaaca adduunku hadda waa muslimiin halgamayo jahaadhaya iyo gaalo soo duushay iyo gaarnin ku daabanoo dabadhilef intaasa ishaya imaa inaad khandaqa mujaahidiinta asalafiya aljihaadiya aad ku biirto almuwaxida wa imaa inaad noqoto dacaska reer maraykan iyo malazanawi iyo mxuu ahay wixii la halmaaliya olmert iyo livni iyo yahuud baraag iyo xusn mubaarag wax u dhexeeya ma jiraan iyo boqor cabdil murtadiin taas ugu birto imaa qaafilat almurtadiin walmushrikiin wa imaa qaafilat almujaahidiin wax u dhexeeya ma jiraan yaan lagu wareerin alqaafilatu tasiir buuhi mxuu ahay anwar asadaad walkilaabu tanbax ayib markii le baa kugu kacsan iyo mxuu ahay wadaadaha hawshaada diidan wuxuu kolonyadu way socotaa ayna me dhawaaqahayaan ayada wadaadahu ku jeedaa wax kastoo la sameeyey wadaadaha in la baktiyo oo la dumiyo oo la baabi'iyo wayaba allahu ilaa an yutima nuurah walow karaha alkaafiruun lambarka ha la xagsado tareenka yaan laga dhicin toban jeerna waa idinku idhi lambarkiina xagsada way kala bixi dardaarinka uu siiyey alimaam alawsaaci ardaygiisii shucayb bni xarb wuxuu hi calayka biaahaari man salaf wain rafadaka annaas وإyاaka وأراء الرiجاaل وإn زkrفوuha laka bالqول faإن الأمra ynjلي وأnta عlى صراaط مستقيم ruuxu inuu markuu wax yar dhacaba u wareero oo gebidhaco lama baahno calayka biaahaari man salaf dadkii kaa horeeyey wadadoodii ku dheg iyo raadkoodii aljihaad واljamاعة والتamasuk bاlkitaabi والsuنة والqitaali calى الxaq calى ma qatla عalayh mxamed صل sلم وإyاaka وأراء الرiجاaل وإn زkrفوuha laka bالqول ha lagu xaladeeyo waa nabadgelyo waa sulxi waa mucaahado waa isfahan waa marxali waa siyaasa muxanaka waa aragti dheer waa cadowqaybin waa isdejin howlahaasoo dhan hala wadwado ibliis wuxuu idhi hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla ma dhihin moogtahay jannada ma kaa saaraa oo bannaanka ma kuu tuuraa oo waxaad eedda aadanuma kutusaa ma dhihin moogta waxaad mahadiso wanaagsan ma kutusaaba ui moogta howlahaas gale fircoon muxuu yihi markuu nabi muuse baabi'inhayay iyo muwaxidiintii daruunii aqtul muusa maxaa jira ku gelaysaa walyadcu rabbah maxaa jira muxuu eeday inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi اlardi اlfasaad hada waa ariiqu طawaaqiid wa asaaliib اlmujrimiin wاlmufsidiin wax la yaqaano weeye tareenkan yaan laga dhicin faina alamra yanjali wa anta calى siraati mustaqiim way kala bixi wax yar waadna soo barateen an sano afar sano adkaysanayseen wax badan baa idin dilaacay in yaroo isyar nabteenoo dabaylo ay kaceen duufaano ood yar gabateen wax badan baa dilaacay marba waxaa loo dilaamay halkaas iyo asmara iyo jabuuti asmara loo dilaamay waa khilaaftana waxaa tira kuma jiro hawlaha asmaro waxyar markay socoto buriyi biyaa loo kala baxay jabuuti baa dana loo dilaamay waxyar baa isnabteen buriyi biyaa loo kala baxay ayib muxuu ahaaye waxaa soo baxday fidnadii absame wax yar baa isnabteen waa la kala baxay way kala bixi weligeedba adugu inaad marka xogow dhegto ashajaacatu maxaa la isku ogaa sabru saaca ashajaacatu sabru saaca wax yaroo inaad kaysataan bay u baahan tahay yaqiin la'aan baa loo baaba'ay laabudda min alyaqiin ayib ruuxu wa inuu yaqiin iyo sabri baa lagu badbaadaa wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun alyaqiin wsabri muhim jiddan wey wadaadday soo muxuu ahayey urursaday iyo niman cumaado soo duubtay iyo niman xooguu shidaa lagu soo shubay iyo diririgtan waa iska dhammaan bulaankan iyo bulxankan iyo ololahan socda aayar buu shiiqi doona way kala bixi ayib mar bay mujaahidiintu koonfur oo dhanba joogi waayeen on diriirkii hawiye la afuufay oo axmed diriiyo xadowna lagu kacshay oo toddobaatan wadaad la soo ururiyey oo puntland iyo somalilan laga yimid oo kenya laga rucleeyey baa waxaa la waayey wadaad daarood oo ka dagaalama koonfurta istaagaa la waayey ayib kala carar ka dhacay bal iska daa qabaailka hawiya koonfur udhasha qaybo ka mida ah xamar ka joogi waaye oli gobollaha dhex kudhoqda ilaahay baa nasri keenay axmaara intay soo qaadday bay ilaa socotay xeebta oy xamar la wareegto masaajideenna ku xaartay dib dambaa lacifan lama lahayn ilaahay baa nasri keena subxaana wa tacaala ayib shariif baa la soo afuufay bakhtinooylin baa la yidhahdaa gandaal baana lagu soo xidhay ayib markaasaadna la soo hordhigay la soo habeeyey oo fareemka laga soo bedelay oo lasoo nashnaashay maxaakim bu imaam bu noo ahay oo asagaaban hogaaminhayey maxaa loo dumiye tiisi la dunshay maxaa loo dili rag baa dhammaaday oo shiiday rag u raaci waayey intii isaga la qabtay oo la keenay nairobi oo la sii dhoofiyey oo meelaha la geeyey oo dhakhtar la geey oo lasoo habeeyey oo wixii cudur ahaa laga saaray ayaa la soo celiya asagoo habaysan waaga hore moogta argixisu ahaa hadda asagoo maraykan isfahmi karaanoo qiimo badan baa dib loo keenay qiimo badan yani calaa usuul wa qawaacid asalibiya alcaalamiya sahyuuniyaan u jeednaa haddaa le hadduu gadmahaya annagu aan fahmi karaaye hadda qaataa la markaan rabnay idinkaa naga dumiyey hadda ood idinku soo diyaarsateen waan diidnay baan nidhi intii diidday qabtaa la yidhi waa niman waalane qabti si loo lahaa ayaga baa wax qabtay mata mise maaha ilaahay baa hawshan wata soomaaliya ilah waxbuu ka maagan yahay yaan tareenka laga dhicin ha la dul qaato ha la sabro nimankaa wadaadaha muslimiinta dadaal hayana waxaa laga yaaba mararka qaarkood muslim muwaxida oo qiimo badan ay ku khaldamaan iyagoo xumaan aan doonayn ila quluubulcaarifiin ma aha wax kastana ma ogaan karaan ninka lagu khaldamana ha sabro ha dulqaato ayib sida abu hurere u yidhi raxim allaahu raximaka ya amiir almuminiin wallahi inaka dalamtanii waa iskafarow ka qaad abu hurayra loo diray caamil cumar baa ka dhigtay magaalaa loo diray laba sano ku maqnaa dhowr sano waagii dambe u yidhi ima waan inaan kula xisaabtamaan rabaa abu hurere wuxuu asagoo toban kunoo dirham toban kunoo diinaar fardo badan lo geel watuu yimid wuxuu abu hurere hawshan maxay ahayd wuxuu ihi aba hurr waxaa tahay anta caduw llahi wa caduwu kitaabi warasuulih cumar waa kullaaday maa haada yaa caduw allah wa caduwa kitaabi wa caduwa rasuulih wuxuu hi ya amiir almuminiin lastu bicaduwi illaahi walaa caduwa rasuulih walaa caduwa kitaabih inamaa ana caduwu man cadaahuma hawshuu cumar waa kulleeyey seefuu la baxay xoolahan maxay yihiin buui xoolahan wuxuu idhi waa mushaarkaad ii qortay oon urursaday caruur badan ma lahayn abu hurr ogtiin haddi nin iska sabooloo faqiiru ahaa mushaarkaad ii qortay oon urursaday weeye dayib iyo farda tarmay oon dhaqow dhalay intaa waxaan ka tabcay idabagal wuxuu kaama dhagaysana cadow uu mooro dugay fardihii geelii lodii xoolihoo dhan caalluhu qabiba ku reebay xagga iska tag bui ku tuko cumar wuxuu diray qolyihii mxuuah wax dabageli jiray maxamed maslama aaa'ifa litaqasi xaqaa'iq daafo khaasaa jirto inay dadka alla xisaabtamaan nimankuu diray gobolkii baa la tegey waa la soo waday sanad baa la baadhay qadiyada buure waxaa la soo ogaaday inuu mukhlis yahay saadiq waqad sadaqa fii madaca hawshoo dhan uu run ku sheegay xoolihiina ayaa xoole abu hurre la dhacay cumar wuxuu xoolaha waan qaybiye waana ku jirtaa tage ee hadda xil kalean kuu dhiibahayaa geeleygii maya ka waa tag u qaybiyey lacagtay badnayd tagtay fardihii waa tageen jihaad bay ku dhammaadeen waxaad yeelaysaa laakiin gobol kalean kuu dhiibahayaa meeshaasaad xoogkeeda xagga aad buuri xil dambe kuu qaban maayba anugu laakiin waan kaa amar qaadan laakiin xil dambe oo waalid dambe noqon maayo safka hore iyo jihaadka igu ow laakiin waalida maxaa jira haddana waa imaro dugi buuri intii ilaahay xoogu iisoo sahalo ba haddana inta igu qabsan buuri had iyo goor marka mooradig tobaroma haye si kale kugu shaqayn xilka iga daabur yacni khaladku waa dhici karaa ruux bini aadam waaye cumaroo caadila saa u khaldamay oo nin walaalkaa ku khaldamay ninka lagu khaldama iska dulqaato yaan nimanka muslimiinta lala colooban yaan la colaysanin bini aadam weye bashar weeye hawl ka weynna way hayaanoo qaran uu qaban lahaa iyo dowlada waaweyn iyagoo yar oon cid taageeri jirin oo berri iyo bad iyo baxri iyo cir iyo dhulba laga xidhay bay riixa hayaan marka la dulqaato mxuu ahaay yoola taagan iyo bulhaankan baryahan kacsana ha laga yar gabado gabashadu ma aha bimacnaa xaqa ha laga tago bimacnaa ha laysnabaan ujeeda ha la adkaysto <coughs> yatabayan laka waxaa kuu caddaan ana alislaama islaamku laa yastaqiimu toosnaan maayo ilaa bimucaadaati ahli hada shirki in lala coloobo shirkigan asaga ah shirku alxaakimiya watashriic shirku alcibaadati waluluhiya shirki min anwaacihi jamiica anwaaci alkubra oo dhanba waa in laga bari noqdo weliba lala coloobo dadka iska lahaa faina man lam yucaadihim ninkaan la coloomin mushrikiin oon ka bari noqonin fahwa minhum Eh, mucaadaadku laba qaybood midna waa bukdi iyo bara qalbi ah oo kaa had iyo waa lagaa rabaa inaad mushriga iyo baatilka iyo xaqdarada aad qalbiga ka nacdo ood la colowdo had iyo waa lagaa rabaa ayib ama daciif noqo ama qaadir qawi a ah noqo midna waa mucaadaad ficila ah oo gacanqaad ah gacanqaadku tabar ku xidhan yahay ilaahu maanta intaanan awoodaa wey laakiin maalinkaad awood ma la tiri mucaadaadkii iyo bukdigii iyo barihii falbaad ku muujinaysa gacantaad ku muujinaysa waa inaad gacan qaado weeyo oo la sifeeyo axadku yidhi ilaahay ha la sifeeyo in la gaabiyo cidiyaha laga jaro folashan laga siiba wey laakiin adoon tabarbahaynin oon waxba qaban karin mushrikiinta kamaa beri maxaan ka beri noqdaa waan ka nacbahay gawracooda ma cuno gabadh ooma guuriyo bannaankan ka taaganahay xagga awood malita ayagaa iga xoog badanba laakiin maalinkan tabar helo inay go'ayan waa ogyihiin inay galgalaan oo mawdku ka adeegi waa ogyihiin ayib marka laakiin ashuun asagoo ku jiro oo mxuu ahaaye gabdhaha muslimaadka laga maqan yahay intuu guursan dha mxuu ahaaye gaal ku qabay walaa tumasiku bicisam ilkawaafiri oo meelahan dhooban ayib oo qaxootiyada nairobi kusoo carara kolba meeshii islaamka xoogaystana ka fiiga kaasu waxaa weydiini anugu haddaan tabar laha iyagaan ka bilaabi laha sidooduba ayib takfiir niman la oo maxamuud maxamed nuur cusmaan u haysto haddaan tabar ma la teli leeyahay iyagaan ka bilaabi lahaa inta suufiya lagu jihaad in la eg baan ku jihaadi lahaa laakiin ayib xiniyaha dhulka iga yaal almuhim yatabayanu laka waxaa kuu caddaan ana alislaama laa yastaqiimu ila bimucaadaati ahli hada shirk famaina man lam yucaadihim fahuwa minhum wain lam yafcalhu ninkaan gaala la colloobin ayagu ka tirsan yahay gaalnimo yuusan ku dhicin bimacnaa hadda bara'a lagaa waaye ku xugun baata wallahu aclam waqaala raximah اllahu tacaala fi kitaabi zaad اlmacaad في hadyi khayr اlcibaad waa mujaladka saddexaad safxada ama boga baad ku jira fi lkalaami markuu ka hadlayay calaa ghaswati اaa'if duulaanka aa'if nimanka reer haqiif markuu nabigu maka ka baxay oo xunayn iyo reer hawaasin kala baxeen oo reer haqiif ay lagu jabiyey xarbu awtaas lagu jabiyey ayib ayay waxay u carareen aa'if bay tageen xisni ay diyaarsadeen oo adag oo xataa quraysh oo yuhuud niman dagaalamo musiibay ahaayeen oo ilaa jaahiligii la yaqaan xisnigaas intay galeen oo isku wareejeen derbiga oo albaabihii soo xidheen bay raashin sanad iyo biyo sanadku falan bay ku xaraysteen lebab iyo fallaadho iyo gamunno iyo qalab waxguba iyo manjaniiq waxo dhan bay diyaarsadeen nabigu xisaar bukaayay muddo taqriiban afartan maalmood ama bil ah ama dhowr iyo ah saxaaba dhowr iyo ayaa ku shiiday markuu nabigu maalmahayo nimanka la dhaqaajin waayo yuu nabigu naga daayo ayagaa toobadkeeni doonee nin ree aqiifo muslima ah ayuu la tashaday nabi maxaan ku sameeya nimankan wuxuu yidhi nabi allow ree haqiif waa dawaco god ku jirta buur haddaad sugto dul fadhidana aakhir waad qaban haddaad iskaga tagtana waxba ku yeeli mahayaan muxuu oga jeeda carabo dhan baad ka adkato islaamta xagga waa ka jirta oo xaggaad ka jirtaa kala bixin ree daa'if marnaba dhaqaaqi mayno masaasahaa bas waagu markuu berya ah, beriha la weeraro weerar baa la qaaday manjaniiq ba xataa isticmaalay sida kutub asir wa taariikh dabaab la diyaariyey waa alwaax intii la diyaariya weyn oo maqaar iyo lagu wareejiyey aan waranku soo gelaynin baa intii la kixiyey baa lagu tagay in lagu dumiyo naqbi lagu sameeyo wuxuu dhan baa socon waayey nimanku niman musiibay ahaay dhowr saxaabaa ku shiiday galabkii baa iyadoo la daalanyan la soo laabtay wuxuu berri baan way ku farxeen saxaabadu berri baan guuraynaa waan way ku farxeen waagu markuu beri nabiga arko iyagoo gaadidkii ku boobay heryadii oo rarhay nabiga waa qoslay nabiga maxaad nagu qoslaysaa baa layidhi wuxuu yidhi shalayna waa idin kara lahaa saakana waad qamamaysaan waa iska tegey bil kadib markuu nabiga sii maqnaaba way islaameen kulligoodba socodku nabiga ku socdayba riwaaya kale waxay markuu nabigu madiina tagay oo u baxay sanad uu joogay taqriiban ama wax sanad ka yar oo uu aaday halkaas iyo tabuuk uu nabigu u dhaqaaqay dhowr bilood kadib oo tabo ka soo noqday bay yimaadeen iyagoo islaamkoodii iyo toobadkeenuna yimaadeen si kastaba noqotee duulaanka asaga ah fiqiyaad fara badan ka sahay ibnu qayim raxmatullahi tacala aad buu oga masalada iyada wuxuuna yidhi fi lkalaami ka hadalku ka calaa ghaswati اطaa'if wamaa fiiha wuxuu ku jiro min alfiqi oo axkaam ah qaala wuxu uhi ibnu wa fiiha ghaswadan iyo nabigu waxyaabuhu sameeyey waxaa laga faa'iidaysan annahu laa yajuusu ibqaa'u mawaadici shirki si loo fahma markay yimaadeen reer aa'if lix nin bay soo direen intuusan nabigu madiine soo gaadhinba markuu ka soo noqday curwatu mascuud baa nabiga ka daba yimid madiina duleedkeeda ku soo gaadhay islaamkiisa buu caddaysay nin ugaasoo jecelyihiina waa aha wuxuu nabi maxamed anu waan islaamay tolkayna hadda waxay kugu samayn waa ogahay waa ku noqon waan u yeedhayaa diintan ugu yeedhi wuxuu nabigu amay ku dilaa niman dhib badane oo jaahiliyada shirkiga ku adaga amay ku dilaan nabi allow ilmahooday iga jecel indhahooda dili faraha iga qaad nabigu waa daay noqday curun sacuud markuu reer daaif dhex tagay reer oo bilaabay inuu dacwada tawxiidka ugu yeedho oo salaatukad bilaaba way dilaa maaran bayinta ku buuqanoo shobarayan bay leeb ku dhuftaan kow markuu warfaadahayay buu la hadlay laba ninoo la socotay uu qaraabadiisa oo muslimiin ahaa wiilu dhalay ku jiro ayib wuxuu ku yidhi ragga shuhaadada ah ee labaiyo tobanka ku shiiday fii xisaar taa'if ee saxaabada ahaa meesha lagu xabaalay igu dara anuguna shahiid baan hayb dilay baana i dilay maa uraani ilaa shahiidan igu beeriyay asna halkii baa lagu xabaalay nabiga arrintaas soo gaaray aad ba xanuunsaday madiinada markuu nabigu tagoo bela joogay ama ka soo noqday tabuuk bay u yimaadeen iyagoo lix ah ooy dhaheen tolka waa islaamay annaguna islaamkii baan wadnaa nabi allo balwar nabigu waa u akhriyey diintii buu fahansiiyey sharciga baa loo sharxay waxaa ku jiray ninkii yaraa qiimaha badnaa ee loodhan jir cumaan ibn abilxasan thaqafi baa lixdaa la socotay nabigu wuxuu arkay marka ninka ugu yahay ugu cilmi jecel ugu fahma fiican geelu maalinka raaca awrtay wateen buu raacaa markuu yimaado nabigu intuu saacad u dhintu wax ka bartaa markay noqonayeen asagu imaam ooga dhigay ijcalnii imaama qowmi yaa rasuullah anta imaamuhum waqtadii biadcafihim kadib markay islaameen waxay soo bandhigeen salaadda in laga daayo lixda wafdi lixda nin salaadda in laga daayo wuxuu islaam aan salaad lahayn islaama ma aha salaad la'aan socon mayso waayo waxaa nabg waxad naga jihaadka waa lagu dhammaadaa ragga ragba annaguna qoys yar baan marka jihaad naga daa zakada naga daa bay dheheen zakaduna yar baan leenahay ma xoola badnee zakadana naga daa xoolaha ku dhammaada jihaadka naga da ragga ku dhammaaday wuxuu labadan ayadaa zake iyo muxuua jihaadku wayna ka wada hadlaynaa laakiin salaad khayra fii islaamin laa salaata fiih markay laabteen eesaabnabi nimankan aan jihaadin amaan zake bixinaynin sayujaahiduun wayatasadaqun buri sal slam aw wasayujaahiduun way wayna sadaqana waa bixin doonaan ee daaya hawshan hawl khaas weeye ka warqaba way noqdeen intaysan dhaqaaqayn bu nab all waxaa kale on codsanaynaa sanamkan caabud jireen laatay caabudi jireen sanamka laatay meesha noogu yaalla iyo kuwiisi yararkee garabdaarka ayaguna qabee lookallada yararka asnaamta yararka iyo ka weynba annagu dumin mayno gacantana ku dumin mayno nabi xuu gacantiin waa ladinka cafi annagaa dunsanayna anaa ciidan u diri anaa laflaf u qaadahaya waxay dhaheen aaniyan waa inaad naga dambaysaan mxuu ahay sanad sanad noo kaadiya intay caamadu iyo caruurtu iyo haweenku <coughs> haweenku la qabsanayaan sanamku inuu xun yahay dawaaqiiddu xun tahay oy diinta ka fahmaayaan asnaamta u yar kaadi nabi wuxuu sanad maya loo kaadin maayo lix bilood noo kaadi maya laba bilood maya afar bilood maya bil maya usbuuc naga dambeeya maya waa laydin raaci waxa u horreeya la dumiya asnaamtaa wey nabi allo hadday sidaa tahay annagu eh, nimankaad nugu darayso hanaga dambeeyeen inaan is ogna moodaan nimanku waa niman waalanyaynan layni sida curwana loo dili nabi wuxuu ku daray muqiira bnu shucba athaqafi oo ka dhasha haddee abu sufyaan oo waadhow soo islaamay bilo ka hor waxaa la rabaa inuu arkay indhihiisa wixii asnaamta dhaaf wax ku dhaca quraysh alaabta si loo carda dawha looga dhigay raac baa le israaca labadun soo dumiya asnaamtii daa'if hawshaa weeye ee nabigu ka diiday wuxuu sheekhu sharxaayo ee nabigu ka diiday inuu saacad dawaaqiiddii iyo asnaamtii uu kaadiyo kadibna waxaa leeyay meesha sanamka aad ka dubiseen masaajid ha dhiso masaajid waa laga qotonsho axkaamtii buu sharxaya ibnu qayim raxmat ullahi wa fiiha waxaa ku jira mas'aladani annahu laa yajuusu ma bannaano ibqaa'u mawaadici shirki shirkiga goobihiisa in la daaya bannaano iyo wاطawaaqiiti jamcu طaaquut kulu maa cudima bibaطilin wacubid bacda alqudrati inta la awooday kadib calaa hadma in la dumiyo meelaha ilahay loogu sharig yeelo geed iyo goof iyo ceel iyo qabri iyo masaajid iyo tiir wuxuu doona ha noqdo ibqaa'u mawaadici shirki ma bannaano in la daayo iyo awaaqiidda haddaynu tabar u helno inaan dumino iyo wa ibطaaliha in la buriyo yowman waaxidan hal maalin dib looma dhigi karo hal maalin nacnaclayaashiiwaay dhahdeen wadaadihii nacnaclayaashi bacdu lmunaafiqiin alsoomaaliyiin markay mujaahidiintu u istaageen inay mawaadicu shirki wa amaakinu shirki wa madaahiru taaquut ay baabi'iyaan dal iyo dibad baa laga dhawaaqay universal baaba mashruuc ku qaadatay oo waaweyn baabaa garhka noo fidhay ayib inay sidii dumarku u shanlaystaan baa u dhaantay almihim mawaadicu shirki in la daaya saaca waaxida yaa kugala ballama adugu inaad sii jirayso maantaad awood leedahay awooddaa yarta waa ku shaqayso berri waa lagu baabi'in karaaba qudradaada yartaa ku shaqee lax walba la geed bay xaadhataa ayib nin walba taagtii bay ugu tagtaa ayib calaa qadri firaashika tatamadad idan waxaa weeye intaa yarta goofkaad qabsato waa inuu goof muwaxidan noqdo wey berri haddii lagaa baabi'iyo ninkii doonaha la wareeg asaga u taalla ayib shalay baad awood lahaydeen hawshaa maxaad u qaban weyda ilah akhriisu ku weydiin shalay baan awood ku siiyey maxaa shirki oo la dagaalama rabbiisu ku weydiin ku kala baxa shirki adugu amaakinu shirki watawaaqiid lama dayn karo walow saacatan waaxida salaad ayaa ka horeeya arkaanulislaam oo dhan bay ka horeeyaan waxaan ka ahayn ashahaadataan ashahaadatan aad ku dhawaaqdo ila allaahu garanaye laa ilaahan asixin hadaad mawaadic amaakinu washirki wاlkufr laa ilaaha xukumkeeda wey in la baabi'iyo wey laa ilaaha ictiqaadan waqalban wacamalan waficlan taطbiiqa watanfiida fainahaa maxay amaakinu shirki wاطawaaqiid shacaa'iru اlkufri kufriga astaamihiisa weeye iyo washirki gaalnimada wa hiya acdamu اlmunkaraat wax la inkira midda u weyn wey waa shirkiga falaa yajuusu ma bannaano aliqraaru calayha in la sugo oo la daayo ay iqraaru ahliha alayha wey in loo daya ma bannaano maca alqudrati inta la awooday kadib ama muxuu ahaay awood macee albatata gebi ahaanba gebi ahaanba lama dayn karo daciif baan ahay iyo waxbaa soomaaliya o dhan baa soo dunto ha la kala fiigo ree daa'if baa ka kari waa nabi allow intaan la qabsanayno saacad nuukada abada walaa saaca gaalnimada iyo kufrigu ta'liif ma galo ayib axkaamta kale weeye wuxuu waa shirki waa gaal maxaa ta'liif waaba kufur iyo tawxiid waa waxaan kulmi karin diinta baad kaga baxaysaaba wixii aad tabar u weydo gooni weeye laakiin maalinkaad aad awood hesho waa inaad baabi'iso qorshaha oguma jirin wadaadaha soomaaliya oo dhan in amaakinu shirki watawaaqiid soomaaliya ay ka zuuliyaan bacda maa ay isfududeeyeen baynu ka hadlayna la socaad waagi horey roonaanka ma hadlayn inta isfududeeyeen ay tuureen mxuu aha sidii nin la caydhsaday nin la caydhsaday ma oo ka daba dhacayso mar wuxuu tuuri booshku tuuri mar ushuu tuuri mar go-aweyn buu tuuri mar wuxuu koorku iska dhigi waagada muxuu samaynhayaa inuu qoriga tuuro isku daahayaa wuu socon shaarku siibi kasduun kaliya ku cararayba ka dambe waa nin jababa noocaas wadaadahan maalinkasta waxbay tuurahayaan intaysan bilaabin wax tuuridda aysan bilaabin go lahayn fiicano ayagu qiimo badan laakiin intay bilaabeen inay istuuraan isfududeeyaan wax qorshe ugama jirin idan waa ilaahay manqaba iyo mxuu ahay wanaaguu la sugahayo wadaadaha hadda soomaaliya jooga weeye jazahum allahu khayran wahabatahum wanasrahum calaa caduwihim waacdaa illahi warasuulih falaa yajuuzu liqraaru iqraaru lmushrikiina calayha maca alqudrati albatta sheekhu wuxuu hi ibnuqayim baa wata wahada xukmu almashaahid xukumka in amaakinu awaaqid la baabi'iyo wa amaakinu shirki wax gooni ku ah meelaha mee waxaa la mid ah meelaha lagu damaashaado jamcu mashhad meelaha lagu dabaaldego laskugu tago biyolow iyo meelihii lamidkaa weyn waa qubuurta qubuurta maqaamyada adrexada xaram kada waa xaram hebel meel waa ku taalaada garanaysa xaram meel maca xaram ah xagga xaram jooga allatii mashaahidaasoo buniyad laga duldhisay cala alqubuur qubuurta dusheeda maqaamyada iyo adrexada iyo xeryaha xidhan ee wadaadahu xidhan waxaa hoosoo dhan baa lala allatii taasoo utukidad la yeeshay awaanan laga dhigtay asnaam iyo watawaaqiita tucbadu min duun illah laga dhigtay nafsa shay adna waa la duminaya la baabaynhaya eber baa laga dhigi qabriga dheer buu sharcigu yidhi ha la gaabiyo oo taalladaa le dhulkaa lala sima ka warran marka mid la caabudo la baryahayo oo la masaxanayo oo laga ciid qaadanayo oo lagu dawaafahayo oo la tuugahayo oo loo nadri oo sharad laga geliyo oo geel iyo xool lagu layn kaasi warkiibaju waa taaquud weyn sanam weyn wey iyo walaxjaar baa lamidoo la baabi'in allatii dhagaxyahaasoo tuqsadu loo qasto la aado litacdiimi weynayn iyo watabaruki barakaysi iyo wanadri in loo nadr ila waa cibaade iyo wataqbiilu dhunkasho la dhunkado laa yajuusu intooda ma bannaano mashaahidda qubuurta geedaha amaakinu shirki ibqaa'u shayin minha calaa wajhi alard laa yajuusu ma bannaano ibqaa'u shayin shay reebiddii ama dayntii minha min almashaahid wاlaxjaar wاlasnaam waamaakin طawaaqiid wamawaadic الshirk calaa wajhi dhulka dushiisa lagu daayo calaa wajhi اlard dhulka dushiisa maca alqudrati iyadoo la awoodi karo calaa isaalati in la zuuliya la baabiy wa kaiiru minha in badanoo mashaahidda ka mid a iyo goobahay sufiyad iskugu tagaan bimansilati allaata wاlcuza bay la mid tahay allaata wاlcuza bay la mid tahay wamanaata ahaaliثaة اlأkhra manaatadii saddexaad ee uraysay aw amase acdamu waa ka weyntay shirkan cindaha wa biha ama amaakinta qaybo ka midaba allaata wاlcuza wamanaata ahaaliثaة اlأkhra waaba ka daran tahayba aw acdamu waa ka weyntay shirkan cindaha agta in lagu sharig yeelo ayadaabaa ka daran ballaati cuza wa biha wa bisababiha wallahu lmustacaan walam yakun hadalka ibnuqayim baa weli socda shubho wanaagsan oo dhib badan buu rabaa inuu sheekhu ka jawaabo oo qalbigaada uu ka saar doonaya jazahu llahu khayran <coughs> shubadaasi waxaa weeye qolya aaminsan yihiin mushrikii alcarab wa kufaaru quraish waxay u gaaloobeen waxay ahaayeen asnaamta laata iyo cusaya manaata iyo wixii la halmaala ay carabi aaminsanayd inay irsaaqad bixiso adduunka maamusho ay arbaab yihiin rabbiyo taana waa baatil waxaan inagu awliyada ka aaminsannahay mushrikii asoomaaliyiin wa mushrikii zamanina haada waxay awliyada iyo ahluqaabuulka ka aaminsan yihiin ay carabna ka aaminsanayd asnaamteeda nafsa shay waa dameer labadiisa dhagood weeye laba tuko waxba isma dooriyaan wey laba tuke walam yakun ma ahayn buu ibnuqayim axadun axadun min arbaabi hada tawaaqiid ay asxaabi hada asnaamtan dadka caabudahayay axad ka muusan yactaqidu kii aaminsan annaha asnaamtu iyo dawaaqiiddu takhluqu inay wax abuurto muusan aaminsanayn aw tarzuqa ama irsaaqaad bixiso wa tuxyi inay wax noolayso wa tumiitu wax disho maxay aaminsanayn waa yahay wa inamaa kaanuu yafcaluuna waxayn samayn jireen kufaaru quraysh cindaha cinda atawaaqiiti walasnaam wa biha wa bisababiha maabay samayn jireen kaana yafcaluhu ikhwaanuhum min almushrikiin alyowm cinda awaaqiitihim war go'an weeye warka ibnuqayim raxmat ullahi tacala caleyh shamsudiin maabay samayn jireen kaanauha yafcaluhu kuwa miduu sameeyo ikhwaanuhum walaalhu ay sameeyaan oo min almushrikiin alyowm mushrikiinta maanta jooga waxay sameeyaan bay carab iyo mushriki alcarab samayn jireen cinda tawaaqiitihim asnaamtii iyo axjaartii iyo qubuurtii iyo mashaahidii aad raxdib u jeedaa tawaaqiid wey tawaaqiitun ka tawaaqiid biikhtilaafi alasminati walamkina wuxuu yidhi ibnu qayim fatabaca haula qolyahan hadda jooga mushrikiinta waxay raaceen sanana man kaana qablahum dadkii ka horreeyey waddadoodii bay kuwa hadda jooga ee soomaaliyiinta iyo kayrkood iyo carabta kale ee nool ee dimishqiya shaamba ku nool waxay dabagaleen jidkii iyo waddadii kuwa hore ay faleen ay mareen waa isku mid weey wa waxay qadeen sabiilahum waddadoodii bay mareen xadwa alqudati bilquda baarintu say baarintu u raacdo labada baal lagu baalo mxuu ahaay fallaadha ama leebka lagu xilo siday u siman yihiin isu fiirsanayaan ba isu fiirsadayaan qolaa me qudada waxa waa baarinta tixtixdeeda iyo meeqeeda dhudhuban wey ee safka ku jira bimacnaa waa xidhiidhsan yihin baa loo jeedaa sidii shay xidhiidhsan bay isu daba istaageen way isu dabagaleen wa akhaduu waxay mareen oy qabteen maahadahum maahad almushrikiina aluwal alqudaama waxay qaadeen dhabbihi ay ku waro qaadeen shibran shibran wa diraacan bidiraac taaka taako dhudhun dhudhun gaalnimadii aan gal hadday taaka ahayd kuwa hore kuwana taakay galeen hadday dhudhun ahayd iyo baac kuwana baaci dhudhun hadday rucleeyeen kuwa hore kuwana waa la nafsa shay wuu ka daray wuxuu hi sheekh ibnuqayim waa soo deg wuxuu waa halaba ashirku shirkii baa hadheeyey oo u batay oo ka qayb noqday calaa akar nufuus akar اnnaasi اlyowm dadka maanta joogaba badankood halaba calayhim الshirku ayb takfiir اmujtamacaat lama dhihin la socoad ibnuqayim hada yukafir اlmujtamacaat fahuwa khaarijiyun takfiriy howlaha sayid qudbi lagu haysto iyo mxuu ahayey lagu eedeeya dadka alkhayrka ah waa kana ibnuqayim wuxuu leeyahay akar الnufuus halaba calayhim الshirk daariya daba min andalus ila اlmashriq ilaa caalam alislaami wuxuu noolaa nin adduunka la socdu ahaa halaba calayhim ashirk afraad yar baa ilaah ka badasha nafsa shay sidoo kale maanta waa sida halaba calayhim ashirku lam yazid اlamru ilaa suu'an wa shidda wax inoo kordhay ma jiraan meelo nisbi a gooni wey gobol gooni iyo soomaaliya oo gooni iyo gooni wey taasi leanna hawsha soomaaliya ka jirta weligeed caalamka ma dhicinba maba ka dhicinba fi taarikhi اlislaami goormaa u dambaysay min qadiimi الzamaan alimaam ibraahim atartuusi alxanafi alqaadi oo aqraanta ibnu taymiya wuxuu leeyahay waxaan hubnaa buu ihi annahu laa yuujidu fi اlcaalami اlyowma malikun aw amiirun cadl aw caadil abadan bu bal min asmaan ba la soo waayay bui hawshaa waa laga nastay in buqcan min biqaaci اlard kitaab ilaahay lagu xukumo calى usuulin salafiyatin صaxiixatin saliima bariئa min الshirki wاlkufr bariئa min caqaa'id اlmurji'ati wاljahmiya bariئa min caqaa'id الtakfiri wاlkhawaarij اlghulaah kama dhiceen fi اlcaalam اlislami اlyowm min quruun ila fi somaaliya abadan laa afghanistan baysan ka dhicin walaa imaaratu طaalibaan baan samaynin waxa soomaaliya ka jira طaalibaan waaba la tuhonsanaaba wadaado badan oo salafiyiin ah yaa waxay lahaayeen waa niman ahlulbidaca taalibaaniyiintu oo maaturidiye ah oo xanafiya mutacasiba ah wadaadda iyagu jihaadiyiin aho mxuu ahay jihaadka jaceylo difaaco uu ka mid yahay mxuu abu basiira tartuusi uu ka yahayna shirki buu ku tunsanaa qaybo ka mida jadiidiyu waxay dheen maba bannaan in la taaga taalibaan liannahum waa mushrikiin niman ahlu khayr oo wanaagsan baan laakiin bidacday muslimiinta qaarkood ay ku jireen hayr almukafira waa ku jireen afraadda qaarkood ina khaldanta laga yaaba lakiin macdanka guud baynu ka hadlaynaa daa'ifa sidaas laiskugu haysto ee muslimiintu wanaaggeedii islaamka dee u taageereen mid ayaday ka khayr badan oo ka saafisan oo ka mujaahidsan oo mxuu ahaay ka tawxiidsan ayaa soomaaliya ka jirta laakiin waxaa leeyahy shil laguma bixin karo ayagii shariifku waa sameeyihin baa wadadataaganyihin murtadka muxuu ahaye lixda kilomitr haysta iyo amisom waa isku mid amisom lama taagi karo mujaahidiinta lama taarigi karo shariifka waa isku mid waa damar leyso dhawad ba kule soomaaliyeed ma cabsi baa keentay iyo diyaaradana dul taagan baa keenaysa iyo howlaha banganim iyo hawshaa keentay ma aqaan mise diin iyo dadnimaa keentay garan maayo almihim ilaahay marun bu xisaabin doonaa hawsha ayada ah markaad sinto muwaxid dhiiggiisu socdo mujaahidoo mukhlis ah iyo murtad iyo amiso markaad sinto maraan dhowayn buu rabbi aan dheerayn rabbi kaa goynaya dulmiga noocaas dulmi ilaahay xamilaya subxana wa tacaala maaha indhihiisu wadaadkaa ku arki doonaa iyo inta la halmaashaba wax la yahay war anugu waan cabsanaya baa kugu filan hawsha ayadaa kama hadli karo maxaa yeelay maraykan baaba saa ii qaadahay waa lasdallacahay gontanaan bay baa laisgeynhaya intaan laisgeynina mxuu ahay malazana lasu dhiibahaya iyo mxuu ahay moy kibaakia lasu dhiibahaya balaaya baa jirta iska dhi cabsaba waana cabsadaa kugu filan ma ogtahay maxaaba dhibku gelinhaya xilli aad maanta ku sinto mujaahidiin iyo amisom aad sinto maxaaba keenayaba maxaa kugu kalilfahaya ayib hawshaasi waa hawl muxuu ahaayey dulmigeeda iyo baqigeedu uusan fogaan doonin ciqaabtiisu insha allahu tacaala baqyi baqyi nabigaa noo sheegay ilaahay cuqubada baqyi waa hadaa baqi ka hadduusan baqyi ahayna baqi adduun kamama jiraba ha dulmigan baqyi ilahay xamili maayo waa madluum ducadiisna waa la aqbali waana socon waadna arki shee cismaan wax laga dad arka tirsan adoon dhimannin baad arka insha allahu tacaala Mhm. shirki ilaahay subxaana wa tacaala asagaa shay inuu taxamul laakiinkanoo kale ima taxamulo dulmiga lagu sameeyo bini aadamka ilahay ma taxamulo wuuna caddeeyey xataa wain kaana kaafiran dulmiga wuu caddaanaya ducaau lmadluumi mustajaaba wain kaana faajira fii riwaaya wain kaana kaafira maxaa tan loo aqbalay waaba daalime waaba mushrige maca annahu madluum idan dulmiga ka socda soomaaliya ee wadaadihii reer maryaweyn iyo reer caloolakuus ay wadaan ee mujaahidiinta u geysanaya ilaahay waa ka jawaabaya subxaana wa tacaala waana ka baran uu ka jawaabo ayib ilaah waan ka barana toban jeer baan usoo taagnay annagoon meel la gaarin oo cimriba aan lahayn baan usoo taagnayn shaacisman waad arki doontaa wala taclamanna naba'u bacda xiin wax la yahay wey meel hadda la kala gaala la'yahay waa la wareeray wareerka wadaadaha ku dhacay fahum fii raybihim yataraddaduun wahum fii duqyaanihim yacmahuun laftirkeedaa ciqaab ah wadaad meel u socdo iyo meelu ka socdo midna aan garanayn oo shalay ku lahaa axmaaradii soo duushay adisaba ka timid ilaa maqla ka timid ee boqol iyo konton kun oo askari kusoo gasa soomaaliya dayib iyo awood malatiri oon la xamili karin lahaa feedhaha u dhigo jahaada ee ummadda ku baabi'inaya meesha ayadaa ku baabi'inayay ee shilinka difa ururinhayay ee difaacahayay ee ku xabiibtay difaacoodii haddana yidhi amisom oo god ku jirta sidii eygii iyo faranfarkii meel ka soo jeeda waa mafsade lama taaban karo xaggee u socdaa soo in la weydiiye ma aha ayib kala taagnaa ayagu dagaalamayay markuu alla isu keenay ay midoobeen oo ilaahay mideeyey dawla waaxida noqdeen ninka xataa hambalyo u quuri waaye jazaakum allahu khayran waad fiicantihiin hore u sii socda fisqi kasta iyo dulmi kastoo caalamka dhacan u hambalyaynaya xaggee u socdaa maysan dulmi ahayn gaalnima haddii la ferma waa hambaliynaya ra-iisul ictisaam sooma ninkay u hambaliyey mxuu ahaaye kufrigii u fermay ibrahim dheer u hambaliyey ee yidhi ayagaa isoo wacay kulligood ayagaa isoo hambaliyey anu ma ratanin ayib ya doorashadii somalilan ictisaam baa shir u qabtay oo video cameraad ka haysaa sheekh cismaanow ayib wadaadihii islaamka ee jahaada hayey ee midoobayna kelimo oma quuro miyaan tan miyan baaba ahayn xaggee ku socotaa middaani tan haddaysan ahayn nagsa iyo talawun fii diin iyo tanaaqud iyo baaba aysan ahayn maxaa baaba ah ciqaabada cuqubta kale sugaysa maxay tahay inaad iska daba wareegso sidii shiidahay oo hadalkii saaka dib ogu noqoto ayib soma waxay tidhahdaa muxuu aha raad arooryaad dib looma raaco inta aynu ku dayno maxaa meel xun ku geynaya raad arooryaad ninka dib dabagala isagaa yaqaana meeshuu tagay waad garanaysa nimankan waxooda waa iska cadyahay ilahay adna inuusan ku imtixaanin weydiiso intaana kaga baxawsh <coughs> ah. ah. si gooni oola xisaabtan laftarkiisu laftarkiisa u baahan si gooni loola xisaabtamo waalaba shirku gaalnimaa muxuu haayay ah. waan ogahay waan ogahay ayib wahalaba shirku calaa akar nufuus shirki baa ka qalab noqday oo qaatay dadka badankood maxaa jira liduhuuri اljahli jahligii baa yaa muuqday oo ummadii hadheeyey iyo iyo wa khafaa'i اlcilmi cilmigoo yaraaday khafaa'i اlcilm cilmigii baa qarsoon cilmi tawxiid baa loo jeeda wa cilmu sunna wa saara almacruufu shaygii wanaagsana wuxuu noqday munkaran wاlmunkaru macruufa wالsunnatu bidca wاlbidcatu sunna wa nasha'a waxaa ku barbaaray fii daalika shirkigaas iyo bidcadaas iyo munkaraadkaas asahiiru kiyarabaa ku koray oo lagu kobciyey wa harima waxaa ku duqoobay oo ku ciroobay calayhi cala shirki wاlkufri alkabiiru watumisad waxaa la baaba'shoo la tirtiray aclaamu اlislaam astaamihii wadooyinkii madaahirtii islaamka washtadad waxaa daraatay gurbat اlislaam islaamka qariibnimadiisa shay la inkiro oo hariiba oo koyta ah oo dakhiilu islaamka noqday hadda waqalla waxaa yaraadaa alculamaau culammadii baa yaraatay culamaau tawxiid culama lxaqi baa loo jeeda ama asufahaa wa culamaau salaatiin wa culamaau suuq qutaaci turuq calaa ra'yi ibn lqayim adduunkao dhan buuxiyeen xilli ay ka badan yihiin adduunka ma soo marin andalus xilligay gacantu ka baxaysay ee gaalaan wareegaysay andalus waaga ugu culamo badnayd idlaaqan culummada caalamka soo martay maalinka ay ugu badnayd waa maalinkai andus ay faraha ka baxday maraykan markuu ciraaq baabi'inhaya qabsanhaya waa maalinka aan ugu culmo badnayn wey taariikh maxaanu faa'idna laakiin alcaalim idaa lam yujaahid walam yacmal bicilmi famaada yufiid asagaa kaaga daranba waa caqabo waa qutaacu turuq waa mooryaan mooryaan diineed weey oo weliba kula tagaaya kitaab alfawaa'id buu hawsha kaga hadlaa muxuu ahay uaacu uraa muxaarimiinta inamaa jazaau ladiina lagu qaada buui muqayim xoolaha iyo maalkay buubsadaan buui oo shilinkay mobaylkay kaa furanhayaan wa ama culamaau suu fahum quaacu uruq liariiq janna wadadii jannada gelaysabay quaac uruk ka yihiin buui ninkan guriguba kuu fadhiisan oo adduunyadaadaybu kaa boobi wa ama haulaai waa quaacu uruq fii masaa'il iimaani walkufr fii masaa'il tawxiid waa quaacun liariiq janna alfawaa'ida laga ariyo nafsa shay wey haulaai uaacu adduunku waa buuxisheen waa karaar dhaafeen weliba laakiin maxay kuu dari dhowr mukhlisiina ilahay kugu anfacahaya ayb waqala culamaau culammadii baa yaraatay wahalaba asufahaau wax magaratadii ayaa haa'ib noqdo adkaaday asafiih waa ninkan maslaxada diineed iyo ra'yiga diineed aan ka run sheegaynin xaggana aan garanaynin ee in la xajiday u baahan ayb waxaa xadgudbay oo kor u sii kacay alamr ay amru اljahl wاshirk wاlkufr washtada alyasu quusigii laga quusay khayr iyo wanaag o dhan baaba adkaaday daradayba bes waa u dhammaatay soomaaliya hadday good ku dhac ilah baa ka bixiyay wayba guulaysatayba qolyaa waxay dhaheen markay maxaakimtii baaba'een oo xarakatu shabaab mujaahidiin ay soo baxday xoogaysatay soomaaliya haddaa bes fi taariikh hadday ku dhacday dacwa islaamiya arbaiin sana soo socotay fi shari afriqiya hadda bes oo dhammaatay wayba ka khayrbaa weligeedba mafaakhir iyo makaasib iyo mxua waxaan la xaqiijininbay fi taarikh xaqiijiyeenba nabadii khayr baa ka dhacday kitaabka ilahi baa hirgalay muslimiintii baa walaaloobay nabad xaafaa salaam min raas kambodia raas casir nabad baad ku socon dadkii baa ihaadirtii u walaalay waa layscafay nin walba wixiis yarabaa deeqay maba jirtaba dulmigii nin walba waag uu samayn jiray godka la wada galay aa garanaysaan cabuud aqmi ahayd waa hore oo intii wadanku dulmiga ka jiray ahaadee sagaashan iyo lixdii meelaha taqriiban iyo sagaashan toddobada sideed iyo qolyahan dadkan aad dulantaan ee soomaalida layasa ah wiil yaroo wiil ka mid oo dhowriyo toban jir ah ee labaatan jir ah meelahaas ee islaan ku tuhuntay la yaqaanoo raacabudaaqoo ka shaqaysan jirta waddanka yay ku nta inuu aatay waa loo soo ato way gargaraacday wuu inkiray ma arag ma orne kitaab jaamicu mare laga dhegaysan waa way garaacday way garaacday waa la waday waa lagu ciyaaray waa la jugjugeeyey wiilkii waxba sheegi waa haddana wuxuusan qaadin buu sheegaa waxay tihi iisoo qabto waa loo soo qabtay geedkan igu xidhay geed baa loogu xidhay saasaa looga dareeray marka intay ku bilbisa gaas bay gubtay waxaa loogu yimid lafihiisiiyo xadhigii baso meesha ku yaalla ya masaajidba waxay ku shubtay wax la yaqaana w taariikhda dhacday islaanti baa la yaqaanaa wiilkaa la yaqaanaa nairobi maanta waxaa kula jooga dad hawshaas o dhan ku xaqiijin kara kismaayo maxaa ka dhexi jiray nin miskiin oo ka shaqaysto oo qolyahan xamaaliyiinta nin baa xoog haysta waa inuu maalinka lacag intaa keeno hadduu keeni waayo isagana waa dilhaya waa baadaa carruurtuna waa dilhaya markuu maalinka soo shaqeeyo lacagtuu kala jebiyaa boqol kiiba waxaa iskale ninka wax baada inta yarna asaga carruurta u qaata maalin buu shaqada xog soo bixi waayay ninkii xamaalka guriga ma tega ninkii baa sugahaya aa ka fadhiya ninkii markuu soo daahay oo toddoba saac shan saac meelaha la gaadho iman waayey buu carruurta intuu tago islaantiisii shan carruur ba dilay maanta wuu keeni waa mashkaayadda talagalay wuu keeni waaye markii idinkaa dhammaanhaya buu carruurtii oo shan ahayd iyo islaantiiba bararac lixdaba waa dhigay waxaa la og yahay weeye jilib maxaa ka jiri jiray iyo jamaame iyo waa dadka dege ee dega haweenkooda ninkaa loo soo dir waa leeya hebel miyahaa gabadha hebla ah madaa qabaha u yeedh waan rabaa waa la fuulahaya nimanka meesha ka taliya baadariyaasha ee soomaalida sheeganhaya ee mxuu ahaay waxba hadda dabageli maaye gabadhay u baahdaan farinta waxay usoo dhiibahayaan ama ninkeeda ama walaalkeed ama aabbaheed hebel waa lagu raya ku raba hebel baa ku raba waad tegaysaa ninkuna farinta waa inuu keeno walaalkaa farinta keeni gabadha in lasoo fuulo aabaha keeni odaygaa soo gudbin hawlahaasi maanta soomaaliya waa ka dhammaadeen nin ku dhiiran karo ilxum kugu fiiran karana ma jiro ayib hawshaasi nimankii xaqiijiyay wanaaggaas iyo khayr kaa keenay annaga waadna garanaysaa ogaadeena shariif taabto waxaan ku samaynay shariif taabto waad garanaysa taabto meesha u dhaxaysa dhooble maxay ahayd afmadow iyo maxay udhaxaysa mise dhooble iyo qoqaani udhaxaysa dhoblqanibudheaysmahayn shariif baa dukaan fiican ku lahaa niman ogaadeenoo mooryaana u yimid shariifkii bay dileen xagga iskaga riixeen dukaankiisii bay gateen dukaankiisii buuggii daynta la soo qaatay hebel dukaanka shariifka wuxuu kugu laadayn soo xaray lacagta ayada yaa xisaabsanhaya nimankii mooryaanta ogaadeen dilee baa lix nin bay ahaayeen ogaadeenoo dhan ee absan waa la fiiri xalmim lama taaban karo hebel bahal waxaa la yidhahdaa dilqa ayaa la ku marsata baa la hebel baa gaashaan baa la yihahdaa waa jin buu qabaa ka carar shariif taaftay dukaankiisii ogaadeen baa la wareegay lacagtiisi daymihii iyagaa soo xareeyey xoole dhaxlay asagana guriga hortiisa ku xabaaleen sheekh xasan turki jazaahu allahu khayran baa raaskambooniyo toddoba wiil kala soo baxay ogaadeen markay shariifka u cilcin waayeen intaba buu laayay hud buu ku dulqabtay shariif taabta hadduusan ogaadinhayn laandheera usan ka dhalanin laandheera islaam buu ka dhashay buui bakhtigii nin xabaasha wuu u hanjabay waa kala tegey hawshaan dulmi qoys aan samayn iyo xadgudub aan qoys aan gelin ma jiraan waxaasaa soomaaliya daar daba ka jiray xamar qoryaa waxay ku qorteen meel isbaaro ah waman lam yaxkum bimaa anzala fa ulaaika hum alkaafiruun isbaaro boorka ku dhegan waa baynahum bimaa anzala waa isbaaro lagu baadhaada la soco boodh baa ku yaalla qolyo kaloo eh, mxuah qabaa'ilka xamar degahaye oo maxkamad islaam furay baa lagu xumaynaya maxkamadda caldheera lagu xumaynaya ti caldheer dhan kale laga furay waman lam yaxkum falakum alkaafiruun faxkum baynahum yaa daawuud inaa jacalnaaka khaliifa faxkum bayna annaasi bilxaq nin mayda yaalla oy dileen oo xabaalan isbaarada meeshu u yaalla ma xabaal ku wareegsan bustaa lagu duduubay baabuurkaa meeshu soo istaagay intaasoo keen kunkeed malyankaa bixi iga dhima ninkaa hakaa dhima ninkaasana haysta utag baa la dhihi u tegi waa toosin waaba meydba ninka ma toosahaye xalay buu qaadiraysnaaoo jaad baa aad cunaya saaku sexday toosi baa lagu dhawa toosi waad roogi dhiig baaba ninka socda nin xalay ba dileen adoo anfariirsan baa intii laguu sheegay iyo lamalaabba bixinaysa waad carari daadba waxaasaa ka jiray caalamka o dhan ka soomaaliya hawshaa nimankii baaba'shay ee dabagalay ee soomaali simay ee kitaabka ilaahay ku simay iyagoona cidna ku xadgudbaynin dulanka lagu hayo ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa inuu muxuu ahay jawaab deg dega naga siiyo insha allahu tacala وتفاقم الأمر واشتد اليأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وظهر الفساد fasaadkii baa muuqday xadgudubkii baa muuqday fi lbari bariga iyo walbaxri badaba bimaa kasab aydi badda maxaa yeelay dunuubtu markay ku bataan bariga xataa roobka la waayaa xayawaanka badda dhammaanhaya irsaaqadaa yaraan colaadaa badan meel kasta is soo xidhxidhaysa bimaa kasabat aydi الnaas walaakin laa tazaalu ka zuuli mayso طaa'ifatun <coughs> kooxi oo min alummati اlmuxamadiya ka mida qaa'imiina inay xaqa ku taagan yihiin haba yaraadeene wlahli الshirki wاlbidaci ahlu shirkiga ahlu bidacana mujaahidiin ay la dagaalamhayaan sheekh waxaad mooddaa inu annaga naga hadlaayaan mooddaaba laakiin koox muslimiina oo lawaayi maya xaqa u gargaarta ahlulbidaci wa shirkina la dagaalanta ilaa an yarita allah waalarda waman calayha ilaa uu adduunka rabbi rogo oo uu dhaxalo adduunkaiyo wixii dul joogaba wallahu khayru lwaariiin inta wax dhaxashee u dambaysan allah ugu qiimo badan wa minha waxaa ka mid a ah axkaamta ku jirta fii qaswati aaaif ayib jawaazu sarfi alimaam inay bannaantay imaamku inuu ku bixiyo xoolihii alatii xoolahaasoo tasiiru ila hadi اlmashaahidi wاطawaaqiiti fi اljihaadi wa masaalix اlmuslimiin xoolaha laga helo qubuurta iyo beluda aamiinka laga soo helo iyo xaramyada iyo adrexda iyo maqaamyada xoolahaasi waa xoolo waxaa weya fay masaalix اlmuslimiin baa lagu qaybin mujaahidiinta loo qaybin ayib wa minha sida aima dacwa najdiya xoolihii xataa ay geeyeen mxuu ahay qabriga nabi maxamed xoola laga buxiyey ama dacwa najdint markay qabsadeen xaramaynka xoolaha intay qabteen bay qaybiyeen fii yowm bay intay culimada reemiden iskugu yeedheen oo la niqaasheen ay u caddeeyeen xoolahaana inay waajib tahay in lagu bixiya masaalixulmuslimiin shilinna qabriga aan la dhigi karin nebi maxamed sal l slam ayay maalin waaxida qaybiyeen malaayiin lacag ah wa minha waxaa ka mid ah jawaazu sarfi limaami imaamku inuu ku bixiyo alamwaal alatii xoolaha tasiiru u loo keenayo loo ilaa hadi mashaahid ila hadi qubuur iyo watawaaqida asnaamta la caabudo fi ljihaadi baa lagu bixin jihaadka waaba u baahannahayba wa masaalix almuslimiin iyo muslimiinta danahooda guud baa lagu bixin hadal fiican baa ku jira halkaasoo waxa uu sheekhu ka tagay oo kitaabka asl ku jira fayajuusu lilimaam imaamka waxaa u bannaan bal yajibu calayh waxaa waajib ah ninka amiirka mujaahidka ah an ya'huda amwaala hadi awaaqiid dawaaqiidan allatii tusaaqu ilayha kullaha dhammaanteed baan qaadaynaa wayasrifuha cala aljundi wاlmuqaatila ciidankii ragga dagaalama loogu bixin wa masaalix اlislaam bay xoolaha ku baxayaan kama ahada الnabiyu suu nabigu u qaad sal ly slam amwaala laata sanamkii laata markuu muqiira bnu shucba dumiyey abu sufyaanna u daba istaagay xoolo badan baa laga helay dahab fido hanti ay u keeni jireen xoolo dhan buu soo raray muhiira nabiga u keenay aaa oolii wuxuu siiyey abaa sufyaan buu siiyey sufyaan baa qayb laga siiyey oo nabiga ku wareejiyey xoolo dhanba yata'alafuhu biha asagoo ku soo jiidahaya maadaama waadhowdu u islaamay oday carbeedoo magaclana uu ahaa nabigu waa soo jiidahaya wa qadaa minha wuxuu ka guday dayna curwata wlswad curwatan mascuud athaqafi oo saxaabigii horaan la dili jiray ah iyo aswad oo asaga walaalkii oo walaalkii ibnu mascuud labadaa nin ayaa daymahooda ka bixiyey curwa wiilkiisa oo muslim ah baa nabigu u yimid oo nabi maxamed oo aabbahay curwa dayn baa lagu lahaa fara badan xoolahan daaquudka laata laga soo qaaday ida abu sufyaan siisay wax kale ma haysidee daynta aabbaha laga bixiibu nabigu abu sufyan ba ku aad qaadatee fara badnaa waxaan codsanayaa inaad dayntii curwa ka bixiso wuu bixiyey kadibna qaarib oo asad wiil dhalay ah oo asna muslim ahaa yaa nabi maxamed aabahay aswadna waxaa lagu lahaa dayn fara badan xoolahan laga gooyo nabig wuxuu hi aabbaha gaalnimo ku dhinta waxba ka bixin mayno aswad isagu gaal ku dhintay amaa curwa fa musliman mujaahidan waana shiiday wuxuu maxamed oo gaal ha noqday gaalnimo ha ku dhintee anigoo muslima codsan haya dayntuna anay saaranta aniga halay caawiyabu taa gar wey in adiga lagu caawiyo oo adiga lagu xidhiiriyo daynta lagu haysan lagaa bixiyo waa gar abuu sufyaan oo dayntaana bixi waa bixiyey saasuu ujeedaa saasay ahayd idan nabigu markuu ogaaday de xukumku inuu sidaa yahay oo wiilku asagu culayska saaran yahay muslimka nabigu waa caawiy wakadalika sidaasaa la yeelahaya waxaa hadalka ku jira waqadaa minha dayna curwata wاlswad waxaa ku jira hadalka ibnuqayim wakadalika yajibu waxaa ku waajiba imaamka muslimka ah an yahdima hadihi اlmashaahid mashaahidda inuu dumiyaa waajiba alatii buniyat cala اlqubuur sida laata loo dumiyey tanna waa in loo dumiyo allatii tukhidat awthaanan laga dhigta asnaam la caabudo walahu an yaqtacaha inuu gooyana waale imaamku ee xoolaha u gooya cafwan lilmuqaatila xoolaha meesha laga helo inuu ku wareejiyo mujaahidiintuu leeyahay in goobta ayada ah uu mulkiseenin mujaahidoo guri ka dhigaa uu leeyahay amase yabiica uba iibiyaba wayastaciina biamaaniha calaa masaalix lmuslimiin wakadalika alxukmu saas iskugu xidhanta xukumkuna waa sidoo kale fi awqaafiha mashaahidda iyo qubuurta xoolaha lagu soo waqfe loo soo hadiyeeyey waynu bixinaynaa fa ina waqfaha walwaqfu calayha baail waqfigeedu wuxuu yihi walwaqfu calayha baail wahwa maalun daayac fain waqafaana waa in la ahriya waa suuragal wey hadduu ku waqfo ruux bini aadama xoola ku waqfo meeshaas mashaahiddii iyo qubuurtana waqfigaasi waa baail wahwa maalun daac waana maal dhubahaya marka waa in la qaado muslimiinta loo qaybiyo faina alwaqfa laa yasixu ma asaxaya buuhi ilaa fii qurbatin wa taacatin lilahi warasuulih waqfigu waa cibaado cibaadana meelaan rabbi fasaxin laguma bixin karo xoolahan qabri baan ku waqfay wax jira ma ah maxaa lagu waqfayaa qabriga laa yasixu ilaa fii qurbatin wa taacatin lilahi warasuulih intaasaa idinka go-an wa taacatin lilahi warasuulih wa hada mima laa khilaafa fiih inaan waqfigu iyo sadaqaadku meelaan bannaanay aysan ku bixi karin weliba waqfigu asagu waa qurba maxde meelaan cibaadadiisu ku bixi karin muran ma laha mima laa yukhaalifu fiihi axad min a'imat اlislaam muslimiinta culummadoodu axad nagu khilaafsan ama khilaaf hawshaa ka qaban ma jiro waman itabaca sabiilahum iyo man itabaca sabiila culama islam ayib wallahu aclam intaha kalaamuhu raximah اllahu tacaala alimaam ibn اlqayim raxmat اllahi tacala calayh halkan markuu marayo ila fii qurbatin wa taacati lilahi warasuulih tacliiq go-an buu leeyahy falaa yasixu اlwaqfu clى mashhadin wla clى qabrin yusraju calayh wayucadam wayundaru lahu wayuxaju ilayh wayucbadu min duuni اllah wayuttakhadu wahanan min duunihi wahada kadib markaasay noqonaysa wahada mima laa khilaafa fiihi laa yukhaalif fiihi axadu min a'imat اlislam masalada ku saabsan qubuurta in la dumiyo iyo mashaahidda ilahay khayrkii la caabudo ama lagu xadgudbo ibnulqayim aad ugu tagtiigsada afar meelood bu kutubta kaga hadlay aad u fiican meesha koobaad waa meesha haddaynu maraynay aad u faahfaahiyay zaadulmicaadka mujalladka saddexaad sabxada shan boqolaad wuu kaga hadlay baxdi qayim ku jira isla mujalladka saddexaad afar boqol afartan iyo saddexna kaga hadlay isla mujalladka saddexaad shan boqol labaatan lixna waa kaga hadlay saddexdan meelood waa fii zaad almacaad fii hadi khayr lcibaad waa baxdi mufasal ah aju aali min sad maad wuxuu kaloo arrinta faahfaahiye waliba baxdi dheer uu ku jiraa iqaat lahfaanka fii masaa'id shayaan mujalladka koobaad ilaa buu kaga hadlay lix saf meelaha taqriiban ayuu hawshaa ku sharxay ama shan safxood taqriiban waa mujallada koobaad saddex boqol sideetan afar ilaa sideetan iyo sagaal wuxuuna meesha ku yidhi bal yajib اlmubaadaratu tajib اlmubaadaratu wاlmusaaracatu ilى hadmi ma lacna rasul ه sl slam faacilahu wanaha canh wallahu yuqiimu lidiinihi wa sunati rasuulihi man yansurhuma wayadubu canhuma fahuwa ashadu hayratan wa asracu tahiira ilahay baa hawsha ka khayroonaya oo bedelahaya wuxuuna u isticmaala طaa'ifa min almuslimiin hawsha u istaagta hawsha aad buu u faafaya qadiyadaas alla muraajacay meelaha iyada ah fata'mal fiiri buuhi sheekhu raximaka allahu taala ha kuu naxariiste haada alkalaam hadalka ibnuqayim fiiri buuhi wamaa fiihi waxa ku jiro min atasriix caddayna la caddeeyey bianna hada aladii yufcalu waxa la samaynayo cinda almashaahidi cinda alqubuur lagu sameeyo iyo walqibaabi qubadaha jamcu quba allatii qubadaasu calalqubuuri laga dhisay fii kaiirin min albuldaan in badanoo magaalooyinka iyo waddamada ka mid a annahu ashirku labar aladii facalahu mushrikuun shirkigii weynaa iyo gaalnimadii weynayd ay carab iyo quraysh iyo khayrkoodba sameeyeen weeye waxa laisku hayo wey ayb inahu huwa shirk alabar aladii facalahu mushrikuun wa ana kaiira minha mashaahidda iyo qubuurta qaybo ka midoo badan bimanzalati laata wاlcuza wamanaatay la mid tahay bal acdamu waa ka daran tahay shirkan xagga gaalnimada way ka weyn min shirki ahli laata wاlcuza wamanaata way ka daranta mararka qaarkood ayb wa tasriixahu wandur tasriixahu suu u caddeeye fiiri way ibnuqayima ta'amal tasriixahu biannahu mushrikiintu hadda joogaay facaluu inay sameeyeen ficla almushrikiin mushrikiintu hore waxay sameeyeen unbay sameeyeen waa masa watabacuu ay raaceen sabiilahum jidkoodii iyo ay qaadeen xadwa alqudati bilquda baarintu say baarintu u raacdo ama labada shay xidhiisa isu dabagalaan waa dabagaleen wey wata'amal qawlah waadha ibnuqayim si fiican u dhiga buu uhi wahalaba ashirku cala aktar الnufuus liduhuuri اljahli wa khafaa'i اlcilm wallahu aclam waqala sheekhu ibnu taymiya taqiyudiin raximah اllahu tacaala lama su'ila can qitaali الtataari maca الtamasuki bishahaadatayn walama zacamuu min itibaaci asli اlislaam faqaala kulu طaa'ifa hadalkan soo kuma darahade mise waan intaasaan ku daayaa cashirkan habeen danbaan bilaabayna insha allahu tacala caawan intaas ilahay wixii khayran sheegay hadugu anfac wixii sharan shegay allah idinka badbaday had bilahi